alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed rabi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qawlii eh, waxaynu ku guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada waxaynu soo gaadhnay axkaamta tarkiibiga ah oo axkaamta ifraadiga ahayd waynu soo dhammaynay axkaamta tarkiibiga ah waxaynu ka soo qaadanay almubtada'u waalkhabaru insha alla su-aalohoogina waynoo dambeeyaan sheekhu waxa uhi baabu nawaasikhi baabun ay haadaakani baabun baab weeyi baabun ay haadaakani baabun baab weeyi annawaasikhu kuwa nasakha lixukmi lmubtadai mubtadaha xukunkiisa kuwa nasakha waalkhabari wa xukmi lkhabari khabarka xukunkiisa kuwa nasakhaai halaathatu anwaacin noocyo saddex a weeyi axaduhaa ay axadu halaathati halaathada midood kaana kaana weyi waamsaa weyi waasbaxa weyi waadxaa weyi wadalla weyi wabaata weyi wasaara weyi walaysa weyi wamaa zaala weyi wamaa fatia weyi wamanfaka weyi wamaa barixa weyi wamaa daama weyi fayarfacna fayarfacna way rafcin adawaadkani almubtadaa mubtadaha ayay rafcin rafcan rafca ayay rafcin rafcaha oo hayra rafci lawali rafcihii hore aan isman ismi xaalo uu yahay mubtadahaasi ismiga oo lahunna adawaadka usugnaaday wayansibna way nasbini adawaadku wayansibna way nasbin adawaadkani alkhabara khabarka ayay nasbin khabaran khabar xaalo u yahay khabarka oo lahunna adawaadka u sugnaaday wadalika tusaale naxwi wa kaana rabuka rabbigaa wuxuu ahaaday qadiraa alla qadiiro wax kasta awoodo ayuu ahaaday baabun icraabkiisu iska fudud yaho waa munawan maadaama uu tanwiinsan yahay baabun ay haadaa baabun iska dhabe waa khabar mubtadiisuna u goan yahay wuxuu leeyahay kuwa nawaasikhda ee mubtadaha iyo khabarka xukunkoogii aynu soo baranay doorinaya waa saddex nooc saddexdaa nooc marka uu leeyahay waa min xayu camaluhaa waa xagga camalfalka weeyaan xagga camalfalka markaynu eegno adawaadka ku camalfala mubtadaha iyo khabarka ee dooriya xukunkoogii nasakha min xayu camal markaynu eegno ayay saddex yihin ama min xayu daat hadaynu eegno waa laba un ama waa ficil ama waa xaraf wax ka baxsani ma jira marka waa min xayu camaluhaa saasaan odhana marka min xayu camaluhaa mawjudun jumla loo idaafeey xayu sooma ila waxyaala idaafada laazimta kamid min xayu camaluhaa mawjudun ama min xayu daat ama waa ficliya ama waa xarfiya oo laba nooc keliya noqonayaan laakin alaaada hadda bushi lagugu soo arooriy waa sheekh min xayu camal baad ohanaysa min xayu daat miya waaba laba nooc marka noocii koowaad buu sheego nooca koowaad wuxuu yidhi de waa kaana iyo walaalaheed kaana iyo walaalhe sooma garanano kaana jireen waxay ahaan jireen saddex iyo bay ahaan jireen waa saddex tonka ficlaa kan kugu qoran de kaana amsa asbaxa adxaa dalla bata saara laysa mazaala zaala fatia infaka barixa daama mana saddex tobanayn saddex tobanka weyan saddex tobanka waa afcaalde waay waxaa kaloo ay culimada qaarkood ku daraan ilaa toddoba ficil kitaabkiila sinu qoraya suuragala aabbaa kamida oo taxawalaa kamida oo xaalaa kamida oo dhowr ficil ilaa toddoba ficil so xaashiyad ma qoraysa xagga hoose ima qorayo kaa maxamed muxidiin ilaa toddoba ficil oo kalena waa lagu daraa laakiin saynu naqaanaa waa imisa waa saddex iyo tobankaa ficil weeyaan saddex iyo tobankani haddaba waxay rafcinayaan mubtadi bay rafcinayaan oo mubtadi isagii marfuc iskaha marka horeba mustafe isagii marka horeba marfuuca ah. waa rafcan ayr اwl oo inuu hayr اwliya maxaynu ku garanaynaa mubtadaha marfuuciisa hore mubtadaa rafciisa hore yaa keena fuaad caamil maxaya caamil macnawiya hadda kuwan joogaana waa caamil lafdiya oo caamil lafdiya mubtada tacriifkiisina muxuu ahaan jiray alcaari can alcawaamili allafdiya eeg u fiirso markaa marka hore rafciisa waxaa keenay caamil macnawi u ahaa hadda mubtadahan imika noqday marfuuca noqdayna caamilka rafcaha keena waa caamil lafdiya wey markaa rafcani rafcihii hore maahe waa rafco kale weeyaan rafco kale wey dee khabarkiina way nasbinayaanba khabarkiina way nasbinayaan haddaba saddex baa loo qaybiya iyaga laftooda oo min xayu tasaruf markaynu eegno agga tasaruf iyo agga tasaruf la-aanta markaynu eegno saddex baa loo qaybiya ma yatasarafu tasarufan taaman wax tasarufo tasaruf taama wax tasarufo tasaruf taama ismi mafcuulun ka ismi mafcuul yimaadaba kuwan gebigooga daaqada ka saar intii kale ficilkii maadi ficilkii amar ficilkii mudaaric ismi faacil iyo masterkiide intaasay noqonayaan soo ismi mafcuul yimaadaba iska ilaali halkaasi waa kaana ka bilow saare soo gaadhsii intaasi waa maa yatasarafu tasarufan taaman iyo maalaa yatasaraf waxaan tasarufinba bilitifaaq iyo cala alasax bilitifaaq waa laysa laysa sideedaas weeyaan may tasarufta may waa ficilkana saas ku ya waa jaamid cala alasaxna waa daamo weeyaan daamina iyadna ma tasarufto cala alasax ma tasaruftaba waayahay iyo maa yatasarufu tasarufa naaqisan tasaruf naaqisa wax tasarufa waxaa ka yimaada un mudaaric iyo ismigii faacil kama yimaadaan master iyo amar iyo waxaa laga keeni maayo waa intaa waa zaale iyo fatia iyo infaka iyo barixada weeyaan waka wuxuu yidhi sheekhu baabun ay haadakani baabun markaa waxaad u fiirsataan zaala saddex macnay ku timaada zaali sidaa shaarixu agga cosaba xaashida warkiisi maaha saddex macnay ku timaada waxaa jirta zaala oo mudaariceegu ku yimaado yazaalu ka khaafa yo khaafu kolkaas zawila ahad waa min baabi ficila zawila soo ma zaala iyo zaalu ta camal kaana ku jirtaana waa ta mudaariceegu yazaalada u yahay weyaan iska ilaaliya yazaaluta u yahay weyaan waxa kale oo jirta zaala yaziilu falaa yaziilu shaku bilyaqiini cabdiraxmaan nasir sicid qawaacid fiqigiisi taasi waa zaala yaziilu mudaaricigu yaziili buu yaziiluna macnaheegu wuxuu noqonaya bimanaa maaza yamiisu u soocay weeyaan zaala u soocay buu noqonaya iyo zaala yazuulu oo bimacnaa intaqala u guuraya labadan dambe master bay leeyihin labadan dambe master bay leeyihin waayo kuwan waxaynu nii zaaladan hore maxay ku jirtaa noocii tasarufiya tasarufka naaqiskaa master kama yimaadaba saxiix wala la markaa eeg zaala yaziilu masterkeegu waa zayl oo soocnaasha zaala yazuuluna zawaalkan aad bada zawaal kutubta fiqiga ad ku aragtaan waa zaala iyo zuul masterkeyga weya markaataynu doonayna waa te waa zaala iyo zaalu baan doonayna zaala iyo zuulu labadaas iyagu waa taama naaqis mabahaba zaala yazuul iyo zaala yaziilu iyaga lafteed waxay kusii kala duwan yihiin zaala yaziilu hal ficil hal mafcuul bay qaadata u gudubta zaala yazuuluna waaba laazima waa qaasir iyado mafcuulba ma qaataba zaala yazuulu ina allaha yumsiku samaawaati waalarda an tazuula lizal ataa rafcun wanasbun muxaqaqun lizala ataa rafcun wanasbun muxaqaqun ida kana da madi yazaalu ka yaclamu khilaafu ladi madi yazulu linaqlihi wamadi yazilu imtaaza macnaahu yufhamu markaa eeg zaala waxa u yimid bu yidhi rafciyo nasbo ismigiina way rafcinaysaa khabarkiina way nasbinaysaa lakin waa xilima waa marka maadige zaala ha ahaade mudaariceegu uu yahay yazaalu oo ka yaclamu iyo calima yaclamu zawila yazaalu waxaa khilaafsan ta mudaariceegu uu yahay yazuulu iyadoo naqli weeyaan macnaheegu naqli ahaan buu ku yimaada iyo ta mudaariceegu uu yahay yaziilu macnaheegu imtihaasu ku yimaada iyadana intaasuu kugu ururiya wuxuu yidhi baabun ay haadaakani baabun baab weeyi annawaasiku kuwa nasakha waa mubtadihi annawaasiku kuwa nasakha lixukmi mubtada mubtada xukunkiisa kuwa nasakha wlkhabar iyo khabarka xukunkiisa kuwa nasakhay alaaau anwaacin weeyi axaduhaa alaaada midkood kaana weeyi maa qusida lafduhu fahuwa smun axaduha waa mubtada kaana waa khabarkii biqasti lafdiha bay ku tahay waxa kusoo cadfana waa iyada kusoo cadfay afcaasha kalena waa amsaa wey wa asbaxa wey waadxa wey wadalla wey wabaata wey wasaara wey walaysa wey wamaa zaala wey wamaa fatia wey wamanfaka wey wamaa barixa wey wamaa daama wey fa yarfacna nuununis waa adawaadka sii celi fa yarfacna way rafcini adawaadkani almubtada mubtadaha ayay rafcin rafcan soo qadar rafca iyo rafcin rafcahaasoo hayra rafcila wa rafcii hore aan ahayn isman isma xaalow yaha mubtadu ismigoo lahuna adawaadkan usugnaaday wayansibna way nasbini adawaadkani alkhabara khabarkay nasbini khabara khabar xaalo u yahay khabarkoo lahuna adawaadka usugnaaday wadalika tusaale naxwa kaana rabuka rabbigaa wuxuu ahaaday qadiira <clears throat> rabuka qadiirun bu kalka hore iska sooma mubtadiya khabar imika maxaa dusha ka galay kaano oo caamil lafdiya kadibna rabu waa maxay magacii boo la bedelaya waxaa la odhanayaa ismu kaana la odhan khabarkiina awel hore maxaa la odhan jiray khabarulmubtade baa laodhan jiray waxaa la odhani khabaru kaanaba laodhan wuxuu yihi sheekhu annawaasikhu kuwa nasakha annawaasiku nawaasikdu jamcu naasik naasik baa ayaa la jamciyey nawaasikdan waa jamc mufradkiisina waa maxay waa naasik u fiirso waa wasfun ligayri caaqilin wasfi hayru caaqilka aba waxa qiyaaso in lagu jamciyo fawaacil caamil iminka maxaynu kuso baranay ajrumiga bilowgiisiiba lkhtilaaf cawaamil waan kuso barna sooma waa wasfun liayri caaqil wasfiga hayrulcaaqilka jamciisa waxaba qiyaasoo fawaacil naasik nawaasik caamil cawaamil annawaasiku nawaasiktu jamcu naasikhi naasikhi baa la jamciyey wa huwa naskigu dhe wa huwa naskigu fi luqati luqada dhexdeeda xaalada u ahaaday ma'khuudun waxa laga soo qaatay min anaski naski baa laga soo qaatay naskigaasoo bimacna isaalati zuulin macnaheed ah yuqaalu waxaa la odhani nasakhat shamsu cadaadii waxay zuulisay baabiisay adila harkiibay zuulisay ay idaa azaalat waa markay zuulisay hiy cadaadu hu dilka waa markay zuuliso wa fi lisilaaxi ey wahuwa soo qadarde wahuwa naskigii fi lisilaaxi isilaaxa dhexdiisa xaalada uu yahay maa shay weeyi maagoo yarfacu rafciniyay huwa maagu xukma mubtaday mubtadaa xukunkiisu rafcini kan dambe rafcaani eeguu sheegaya waa rafci lugawigaa wey maa weeyi maaga oo yarfacu kor yeeli deeg oo rafcin xukma mubtada mubtada xukunkiisiibuu rafcinaya wlkhabari khabarka xukunkiisina u rafcinaya oo daaqadu ka saaraya wa huwa maagaasi alaaatu anwaaci noociyo saddex a weeyi war ma isla fahnay naasiki waa jamcu naasik xagga luqada ma'khudun min anaski baa laga soo qaatay xagga istilaaxa miya waa maa yarfacu xukma almubtada'i walkhabari waaba inta ku noqosho male ma kasii bedel maa shay weeyi maaga oo yarfacu rafcini ay huwa maagu almubtada maxay ku kala duwan yihiin yarfacuda hore iyo yarfacudan dambe yarfacudan dambe waa ti istilaaxiga ahayd yarfacuda horena waa xaggii luq ahaan weeyaan صaxiix ma weeyi maago yarfacu rafcin ay huwa maago almubtada mubtadaa rafcin oo wayansibu nasbin ay huwa maago alkhabara khabarka nasbin wa huwa maagaasi kaana kaana weeyi iyo waakhaatuha kaana kuwa lamidkaa ee xagga camalka walaalaha kula aha marka kaana iyo walaalaheed xaggi camalfalkaynu ka eegana xaggi camalka markaynu eegno maxay soo galeen maa yarfacu almubtadaa wayansibu alkhabara bay soo galeen iyo wamaa weeyi maaga yansibu nasbin ay huwa maagu almubtada mubtadaha nasbin oo wayarfacu rafcin ay huwa maagu alkhabara khabarkana rafcin wa huwa maagaasi ina ina weeyi waakhawaatuha ina iyo waa casu kaana waa casu kaana oo waa maxay yansibna alisma wayarfacna alkhabara menasta ahaan jiri ka soco iyo wamaa weeyi maaga oo yansibu nasbin ay huwa maagu humaa mubtadihii iyo khabarkii macan ayin wada jir iyagoo wada jira labadoodi bay nasbinayaan wahuwa maagaasina danadana weeyi iyo waa khawatuhaadana walaalaheed marka awaamishiina waa sikdayd maxaynu uqaybinay min xayu camal saddex baynu uqaybinay maa yarfacna mubtada wayansibna abara waa kaana iyo walaalaheed maa yansibna mubtada wayarfacna alkhabara waa ina iyo walaalaheed oo xuruufa maa yansibuhuma wax labadiiba nasbinaya mayna intaasunayn ka soco marka wayusama waxaa lagu magacaabaa bu yihi sheekhu alawalu ka hore waxaa lagu magacaabaa wayusama waxaa lagu magacaabaa alawalu ka hore waxaa lagu magacaabaa awalkaasoo min macmuulay baabi kaana kaana baabkeyga labadeeda macmuul kamida isman ismi baa lagu magacaaba wa faacilan iyo faacil baa la dhahdaa warkaas sama laba mafcuul bay qaadataayo kii hore naab faacil bay ka dhigatay de kii dambana waa ismanta weeyi wayusama waxa lagu magacaaba athani ka waxa lagu magacaaba hade saasaan ku daynayna de athani maan odhan kara xaalada ka dayri jirta xilli ma kaana mansuuban soma imika waa marfuuc waa lagu qadaraya wayusama waa la magacaaba athani ka labaadna khabar baa lagu magacaaba wamafcuulan iyo mafcuul baa lagu magacaaba labada macmuule baabka kaana ismi baa laodhanaya waa ismi iyo ismi baa la odhanaya iyo faacil labadaba waa la dhahda marka wuxuu leeyahay in ismi la dhahda waa xaqiiqahaan wey oo de marka hore mubtadi ahaan jira sooma dee mubtaduna ismiu iska ahaa ismi xaqiiqahaan de kaana uma ahaba kaana uma aha oo zaydun marka lona eeg kaana oo ficilkii maada soo maa zayd waa maxay waa ismi de ma kaana ismi ay leedaha kaana ismi ay leedaha miya may marka wuxuu noqonayaa faacilnima tusalaan kole dhinaca kale laga eego wuxuu noqonaya faacil ahaan o kale ile kaani ficil faacil ba ubaahantay faacil ahaan ba marka wuxuu noqonaya waa laba istilaax baa ku jira oo isminimana waa la odhan karaa faacilnimana waa la odhan karaa khabarkiina khabarnimana waa la odhan karaa mafcuulnimana waa la odhan karaa dhinac ficilka marka laga eegada dhinac ficilka marka laga eego wayusamaa waxaa lagu magacaaba alawalka horan waxaa lagu magacaaba awalka oo min macmuuley baabi ina ina baabkeyga labadeeda macmuul kamida isman ismi baa lagu magacaaba ismi buu noqonaya isagu ile waayo adaadkan waa xarafe ficil maaha isagu ilan wthani ka labaadna de khabar khabar baa lagu magacaaba ka labaadna muxuu noqonaya khabar buu noqonaya wayusama waxaa lagu magacaabaa waa inta ajruumu ku tarkiisanaya ajruum baan ku jirnaa weli sharax maynaan gelin wayusama waxaa lagu magacaaba alawal ka horo min macmuuley baabi dhanna dhanna baabkayga labadeeda macmuul ka midana mafcuulan baa lagu magacaaba mafcuulkaasoo awalan horeeya ka hore mafcuul awal baa la dhahda muna kusii baraynun wathani wathani wayusama thani baa qadarande wayusama waxaa lagu magacaaba athani ka labaadna mafcuulan mafcuul baa lagu magacaaba mafcuulkaasoo thaniyan waayo sama laba mafcuulin qaato maxaa u daliila samaytuhaa samaytuhaa mandumat albayquni so bayquunisaa ma ohan jirin oo hadda waan soo qabtuna waa iska sidaas samaytuhaa mandumat albayquni eg samaytuhaa manduma mandumat albayquni labadii mafcul masan markaa samaa maadaama la mafcuula u qaadato maxaa la odhanaya dee kii hore maxay ka dhigatay imika naab faacilka ka dhigatay mararka qaarkood ba bay ku gudbi kartaa samaytu ibni bimuxamedin baad ka ohan karta bana way ku gudubtaaba haddaba wuxuu yihi sheekhu wal kalaamu hadal alaana hadda laga hadlaa kainun fi baabi kaana kaana baabkeegu ahaada kuwa kale inaga daayo kaanaa soo horeyse kaana inu jilbaha asananaba ku yihi sheekhu walkalaamu hadal alaana hadda la hadlaa kainun fi baabi kaana kaana baabkeega ayuu ahaaday wa alfaaduhu baabka kaana alfaadiisu halaaa cashrata waa lafdatan oo eray waa saddex iyo toban eray alfaadaasi kaainatun waxay ahaatay calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood bay ahaatay ya abdita alaaata muxuu odhan way fuaad cashrata muxuu yidhi oo cashara u odhan waay haye al khilaaf sidii baa lagu wadaya oo lafdiga ayaa ah muanas ah, ayaa alfaad lagu jumay haye fuaad cashrata muxuu yidhi oo cashara iskaga odhan waay iyad waa qiyaas bay ku socotaa markasta markay murakabka tahay iyado casharadu qiyaas bay ku socotaa markasta iska ilaaliya markay markay murakabka tahay maxay ku socon jirtay calalqiyaas bay ku socon jirtay maxay waafaqsan tahay dee waxa hore la tirinaya muanasade marka casharka saasaa loogu gelina iyadoo qiyaas bay ku socotaa markasta iska ilaaliya wahiya alfaadaasi calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood dushood bay ku sugnaatay saddex qaybood weeyaan saddexdaa qaybood xaggeynu ka eegayna adaba waa min xayu shardu wa cadamuhu xagga shardiga shardini inaynu udhigno oo shardigaa marka la helay camal falayaan iyo shardiga ah, hadii laga waayo ma camal falayaana markaynu ka eegno ayaa saddex qaybood loo qaybinaya alfaadan hadda aan sheegayno hadda tii hore ma ya kolkiyo horean kuu qaybinaya talaatatu anwacin aan ku yidhi ku yidhi min xayu camal baan ku yidhi soo la qaybinaya baabu kaanaan hoos usoo daandegni baabu kaana markaynu qaybinay mar baynu soo qaybinay min xayu tasaruf iyo cadamu tasarufka baynu soo qaybinay soo ma iminka waxaynu qaybinaynaa waa saddex lafdi buu ku yidhi saddex lafdina waxa loo qaybinaya u saddex nooc saddexa nooc xaggaynu ka qaybinanaa waa xagga shardiga iyo shardi aanta saa u fahmaya waa xagga shardinta iyo shardi la'aanta wa hiya alfaadaasi kainatu waxay ahaatay calaa alaaati aqsaami saddex qaybood waa min xayu shardu wa cadamuhu saasaynu odhan ma weyi maaga oo yarfacu ma lafdi weyi ma maad waa iska mudan karaan sooma ma shay weyi ma weyi shay yarfacu rafcinay huwa maagu almubtada mubtadaha ayuu rafcin wa yansibu wuu nasbin huwa maagu alkhabara khabarkana wuu nasbin bilaa shardin way ku tanaazucayaan labaduba maogtahay ma weeyi maaga oo yarfacu rafcin almubtada mubtada rafcin bilaa shardin shardi la-aan ku rafcin oo wa yansibu nasbin huwa maagu alkhabara khabarkana nasbin bilaa shardin ku nasbin labaduba wa utaala wahiya bu haddana iska yidhaag ya maa kolka hore mudakarbu kasoo sheegay sooma haddana wahiya bu iska yidhi wahiya alfaadaasi saasay unoqoni maagii oo lafti ku noqonay noqoni wahiya madkuurkaasi thamaniyatu waa sideed wy ya kaana wey wa amsa wey wa asbaxa wey wa adxa wey wa baata wey wa dallo wey wa saare wey wa layse wey mena sideedayn sideed kaana ka soo bilow oo umulbaab ah oo layse un soo gaadhsii yacmalna bilaa shardin shardigaasaa lagaaga baahan yahay sheekhow lagaama rabo haddaad aragtid ku dhaqaaji yarfacna almubtada'a wa yansibna alkhabara biduuni shardin haddaba inta yar hadday iswaafajin haddaynu uga baahano maadaa hore dee iska mudakar ahaan hiyana waa iska muana amaniyatuna waa khabarkiigi waaba iska muana bade soma haddaba waxaynu odhan halkan kitabka awalkiisa in waynu kusoo baraarujinay damiirka marjica damiirkani marjica damiirka iyo khabarku hadduu iskhilaafo jaaza wajaaza iska ilaaliya way soo noqnoqotaa in badan iminkada nafteedu soo celini careega waad arki doontiin marjica damiirka iyo waxa khabarka u noqday ya hadday iskhilaafaan jaaza wajaaza hadee doontid waxaad u muaabaayni damiirkii abarka hadee doontidna damiirkii waxaad umuaabaayni marjica cidi kuma qabsan karto waa qaacido wey saxiix marka iminka marjiciisu waa maxay maadaasoo qismi ku noqonayey ya nooc ku noqonayey de ayuu ayu ayu ayuu unoqonaya hiya marjiceegu mina iska mudo karayn khabarkeygina muxuu noqday hamaniyatun yuu umudaabaqaysiiyey markaa khabarku umudaabaqaysiiyey muxuu umudaabaqaysiiyey khabarku umudaabaqaysiiyey arma isla fahne khabarku eega marka wuxuu yidhi markaa maa shay weeyi maaga oo yarfacu rafcinay huwa maagu maa nooc weeyi yarfacu rafcini almubtada mubtadaha oo wayansibu nasbini alkhabara khabarkana nasbini bilaa shardin shardi la'aan wahiya iyadu hamaaniyatun waa sideed kaana weeyi wa amsaa weeyi wa asbaxa weeyi wa adxaa weeyi wa baata weeyi wadalla weeyi wa saara weeyi wa layse weeyi bilaa shardi mayay ku camal falayaan waxbaha kudul joogsan marka ka socode iyo wamaa weeyi maaga oo yacmalu camal fali haada ka dal camale camalka haadada waa iska mafcuul mutlaq iminka waayo waxa ka dambeeya lagu bayaamiyey waa ficilkaa hore masterkiisa haddii u noqdo mafcuul mutlaqnimo ayaa laskaga nasbiya haadada marka mafcuul mutlaqnima la icraaba iska ilaaliya haadada maxaa la icraaba mafcuul mutlaqnima la icraaba xilliba mafcuul mutlaqnimo la icraaba mafcuul mutlaqnimo waxa la icraabaa marka waxa iyada ka dambeeya uu noqdo masterka waxa ka horeeya ega yacmal masterkeyga muna camalkan ka dambeeya aan marka haadaadan mafcuul mutlaqnimo icraabanta iska ilaali yacmal waa iska laazim oo gudbaysaba iyo wamaa weeyi maag oo yacmalu camal fali haadaa kan alcamaleya camalka bshardi an yataqadama calayhi nafyun aw shibhuhu anta masteriyadi master baa la dhalaalin masterkaa la dhalaalinaya shardi loo idaafayn bishardi taqadumi nafyin nafyi horumarkii shardinteed buu ku shaqayn ow shibhihi ama nafyi wax shibahay horumartii shardinteed buu ku shaqayn calayhi maaga dushiisa uu ka hormaro ee waa kan iska yidhi wa huwa arbacatun bu iska yidhi iminkun maxaan kulaa arbacatun maana tahayn ama mutaabaqada mubtadiya khabarku waaniga iminkun kulaa marjica damiirku uu noqonaya iyo khabarkiisu hadday iskhilaafaan jaasa wajaasa kolba kaa doonto ad mudaabaqayn karta iminka huwa muxuu noqday ya maabu unoqday soo ma muxuu ka mudaabaqeeyey maagu marka horeba lafdi mudakar ku dhacay de soo ma arbacatun waa muanasa maxasan loo yidhi ay u mudaabaqayn weyday damiirka marjiciisi buu mudaabaqeeyey iminka waa jaasa wajaasa waxba lama shardiyo maxay aday sheeg mutaabaqo marka khabarkii hadda wasla fahnima mutaabaqo khabarki waba la shardi maayo eeg marjica damiirku u noqonayo iyo waxa khabarka u noqday hadday iskhilaafaan tusaale marjicu u waa mudakr waxa khabarka looga dhigayna waa muanaf damiirkaasi labaa kuu banaan inaad khabarkan umuaabaqayso wuu kuu banaan ka dambeeya inaad umuaabaqaysid marjiciisi horena uu kuu baahan yahy marka uu kuu banaan labada masaleba waa jaaza wajaaz ha ku dhakafaarin marka waa meelaha qaarkood ishkaalku kasoo ergalgalaan laakin ma adko waxaad samaynaysaa waxaad eegaysaa marjiciisii hadduu marjiciisu mudakar yahay waxa ka dambeeyaana uu muanaf yahay oo khabar u noqday labada qowlba ku banaan hadee doontid khabarkaad umudaabaen muana bad ka dhig sida eegshek inoo soo sheegay haddee doontidna waxaad umudaabaen marjiciisiyo khabarka umudaabaen mis labadaba jaz w jaz war msln kitaabka awalkiisana kuso baraarujin wahuwa kaasi arbacatun afar weyi zaala zaala weyi wafatia weyi wabarixa weyi wanfaka weyi ah, <laughs> int waa ficili soo maaragtid zaala fatia bari waa ficilide wanfaka weyi fanafyu nafyigu naxwi qawlihi tacala afartan iyagu shardi bay wataan afartan iyagu maxay wataan ya shardi bay wataan marka saddex baa loo qaybiyeelana saddexdooda waa maxay maa laa yacmalu bilaa shardin iyo maa yacmalu bishardi taqadumi nafyin wa shibhihi iyo maa yacmalu bishardi taqadumi ma almasdariyati adharfiya mana inti un ahaan jirin de waa inti un fanafyu nafyu naxwu qawlihi tacaala ilaahay sarreeye qowlkiisa iyo wixii lamid aweey walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan mukhtalifiina kuwo iskhilaafsan inay ahaadaan maalushahidkeena uso nabad gelinaysan culimo waa zaala zaala yazaalu mudaaricig munayn waka yaziluna ma yazuluna maade walaa yazaaluna waka yazaalu le weyaan haye zaala maanta camal fashay waa naaqiso wa min akhawati kana ismigii way rafcinaysaa khabarkiina way nasbinaysaa shardigiina way heshay o nafyi baa ka horeeya oo laaya khabarki ismigeegi me nair ismigi yazaalu waa wowga aadan aba khabarkeegi mukhtalifiina khabarkeyga hadda mansuub baa la doonaya inu noqdo wuu nisbisan yahay calaamatu nasbaduna de waa ya-da wey markaa u fiirsada maxalushaahidkan uga soconaana wa maay waa zaalo camal fashay oo shardigii baa laga hela shardigina waa maxay bishardi taqadumi nifyin soo ma dee laa baa naafiya ka soco marka lan nabraxa ka suuli mayno caakifiina inan ahaano kuwa dul yuurara calayhi calaa cibaadati lcijri weylka yar inaan sii caabudno annagoo kama suuli mayno xataa yarjica ilayna muusa ilaa nebi muuse noo soo noqonay waaya aw ismigey maxamed a naxnu wey maxamed aw khabarkeyga le caakifiina wey calayhina caakif oo ismu facla laskaga tacalujinaya maxalushaadkeenu uga soconaana waa maxay nabraxa oo camalkii kaan oo kala shaqaysa shardigina laga helayo nafyi baa ka hormaray dee laadaasina naafiya lantana waa nafyi de lan xarfu nafyi adiga yidhahda warintaas mayna basidayn washibhuhu washibhuhu fnafyu nafyigu naxwu qawlihi tacaala wey wa shibhuhu ay wa shibhu nafyi nafyiga ka shabahay huwa shibhu nafyigu annafy annahyi iyo duca wey saasuu noqonaya markaa shibhu nafyi waxa loo yaqaanaa inay ahaan jirtay waa nahyi iyo istifhaam walikuli maqaamin lahu maqaal ku lugina daba eega halkan loogama jeedo istifhaamdii baabkan marka la joogo maxaa looga jeedaa shibhu nafyiga waa nahyi iyo duca looga jeeda nahyi iyo duca loo jeeda warkaa wuxuu yihi washibhuhu ay washibhu nafyi nafyiga ka shabahay huwa shibhu nafyigu annahyu nahyi weeyi waducaau iyo duca weeyi labadaa weeyaan shibhu nafyi maanta waxaa loo jeedaa waa nahyi iyo ducaa loo jeeda antaaba isla fahni istifaamta meesha ka baxday marka falawalu ka hore ka hore waa kee waa nahyigii soomaade waa nahyigii ka qawliya ka qawli shaaciri shaacirka qawlkiisii weeyi ka qawli ay ka qawli shaaciri shaacirka qawlkiisii weeyi صاحي شمر ولا تزال ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبينون waa بحر الخفيف sooma ilaa mutamiad baynu kusoo marnay صاaxi ya صاaxi صaaxiibka yow shamir xanjeero oo guntiga gaabso walaa tزl ha ka zuulin ذاkira الmوti geerida inaad xusuusnaatana ha ka zuulin fanisyaanu waayo fanisyaanhu ay fanisyan الmوti geerida oo la ilaawaa ضalaalun waa baadi baadida oo oh, mubiinun ay bayinun iska cad waaba baadi cad buu leeyahy saaxi horta baxarku waa baxru khafiif de anu isla garanana isaga saaxi waa munaade murakhama waa munaade murakhama waana calaa gayri اlqiyaas wa qawluhum fi saaxibin ya saaxi shadan liman fiihi bisilaaxin soo ma kasrat listicmaal darteed baa loo sameeyey manxu aynu kuso marnay kasratulisticmaal darteed baa loo sameeyey kadib maxay iska yidhahdeen saaxib iska yidhahdeen culimada qaarkood waxay saxaa yasxuu ismiyadii faacilba weeyaan bay leeyihin oo miiraansashadii kolkuu ruuxu waxa weeye maanku ka tagay dib usoo miiraansado waa yahay walkaa wuxuu leeyahay shamirna bimacnaa ijtahid waa dadaal wey ey yaa saaxibii saaxiibkayow ijtahid dadaal wastacida lilmowt geeridana u diyaargarow walaa tansa dikra geerida xusuusteedana ha ilaawin faina nisyaanahu geerida oo la ilaawaa dalaalun dhaahiru waaba baadi cad wey baadi cad wey u fiirso maxalushaahidkaynu doonayna waa maxay waa tazashan wey zaale ayaa maanta camal fashay oo say u camal fashay ismigiina way rafcisay khabarkiina way nasbisay shardigiina waa laga helay oo la nahiya ka horeysa la nahiya ayaa ka horeysa waayahay zaala iyo zaalu maxamed awe alifteedii maxaa leefay ya leedaa leeftay zaalaya zaal soo mudaaric ma mudaaric muna yazaal wayn leemihuma walaa yazaaluna sota ayadda qur'anka alifku ku yaalo ayadda qur'aankana alifkii buu ku yaalaa beydkana alifkii baa la leefay <laughs> ya laguma odhan karo wayna ku yar kala karaan haye ya nadmiga eh, haye maxamed haye mustafa iltiqasaakiniin laadaa hore eeg waa naafiyo naafiyadu waxa mugiisade laakin laadan waa naahiyo naahiyadu way jismisaa ficilka lakin aakhirkay jismiside tazal mana aakhirkii jismin aakhirkii maadaama oo la reebay alifkuna u reebanaa aduu laba reebnin ku dhawaaq ma lagu dhawaaqi karaa labadaba may hadday laba saakin kulmaan saddex dariiqa la mari jira kee eeg maxaa kulmay saxiix iyo xarfu cilla sooma kee la goynaya xarfu cillaa daaqada ka saartay marka maynaan taabayn marka ismigeegi waa maxay walaa tazal anta khabarkeygina waa maxay dhaakirada weeyaan daakirada wey fanisyanu fada istinaafiyo waad ka dhigi kartaa tacliiliyana waad ka dhigi kartaa tacliiliya waayo fanisyaanuhu baad ohan kartaa waa tacliil kolkaa nisyaanuhu waa iska mubtade dalaaluna waa khabar mubinuna waaba sifa maynan tahay saaxiya saaxi saaxiibka yow shamir xanjeero walaa tazal ha ka zuulin daakira almawti geerida inaad xusuusnaatid waayo fa nisyaanuhu ay fa nisyaanulmawti geeridoo la ilaawaa dalaalun waaba baadi baadidaasoo mubinun bayinun iska cad wa thani ka labaadna ka labaad waa kee nahyi maxaa noo labeeyey duco saxiix wathani ka labaadna ka qawliga ka qawli shaaciri shaacirka qawlkiisii wey wuxuu yidhi alaa yaslamiya daara mayaa cala lbilaa walaa zaala munhalan bijalcaa'iki lqadru lahaa basharun mithlu lxariiri wamandiqun rakimu lxawaashi laa huraaun walaa nazru وعينان قال الله كنا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر aبyadaas ka horeysay lahaa bashar mil xariiri وamanطiq saasay leedahay bu hawshaasoo kalea rakiim اxawaashi way jilcsantahay bu yidhi hareerahaguna halkaa wuu jilcsan yahay laa huraan gow gow gow maaha bu yidhi wax narsala tumayoo kale ma walaa nasru nininina ma waa dhexdhexaad wa caynaani laba indhoodna way leedahay bu yidhi qaal allahu ilaah yidhi kunaa ahaada oo fakaana ta ahaaday fucuulaani waa kuwa ku samayn badan bui bilalbaabi qalbiyada ragga maa tafcalu lkhamru khamradu se u waashooso baashu khtarad ma haddee indhahaba lagu dhigi bu yidhi ya waa kaga maxalushaahidkeen waa beydkena wuxuu yidhi alaa baraaruge yaa haadihi tanay islami nabadgal yaa daara maya maya gabadh laydhaa daarteeday nabadgal cala albila ay min albila baaliyow ka nabadgal walaa zaala allow yuu ka zuulin alqadru roobku munhallan inuu ku shubmo bijarcaa'ika shiiaanu aasaaskaaga faaido horena aynuu soo tilmaami jirnay xarfunida hadduu ficil galo ka waran xarfunida hadduu ficil galo ama haddii u xaraf galo ama haddii u jumle ismiyaaba galo ama jumle ficiliya maxaa la samayn laba qowl baa kaaga furan saxiix walala inaad tiraahdid munaadihii baa go-an iyo inaad tiraahdid yaadani waa sta xarfu tanbiih labada qowl baa kuu furan marka alaa baraaruga yaa baraaruga baad iska odhan kartaa islami nabadgal marka yaadan maxay sii adkaynaysaa un alaada hore xarfu tanbiiha iyo inaad tiraahdid me munaadihiibaa meesha ka go-an alaa baraaruge yaa haadihi taney islami nabadgal ila ficil amar buu ku jiraa imige mana ficil amar ku jirin ficil amar buu ku jiraa waa yahay yaa laytanii kuntu macahum baa lamid a ah. laytmena waa maxay mana xarafayn xarftamani munayn yaa qawmi tolka yow bay noqonaysaa de haddee munaadihi ka goysa adigana yaa baraaruge bay noqonaysaa labada qowl baa kaaga furan inaad tirahdo munaadihi baa go-an iyo inaad tirahdo waa iska xarfu tambiih marka wuxuu yihi alaa baraaruge yaa haadihi tanay islami nabadgal yaa daara maya maya gabadha laydhaa daarteeda nabadgal cala lbilaa baaliyow ka nabadgal walaa zaala allow yuu ka zuulin alqadru roobku munhalan inuu ku shubmo bijarcaika xiiaanu aasaaskaaga alaadu waa iska xarfi istiftaax yaanu waa xarfunide munaadihii baa goono haadihii baynu nidhi islami waa ficil amar islami waa ficil amar aye mabniyun le mabniyun Ya. Islami. Islami fi'il amr. Ay, maxaa la sameynaya? xadfu nuun de. Mina xadfu nuun ay? Khaafi. Qumi. Mana zayn? Yaadana waa maxay? Ya. Ya ulmanatha. المخاطبة من فعل كيان يا tagaa sheekh egbal ya sax milan waaya mayina waa gabadh magaceedu wey mona sheekh sain ma arkeydi ya raabtid waa saafici gabadh raabtis mlo intaa ahan jiri waaya ila waa ficil amar waa mibni maaha waaya islami waa ficilka amar marka iska dhaaf yaadaas waa xarfinida daara iyadu waa munaadihi mayadani waa gabadh magaceed wey maya waa gabadh magaceed murakham uma a mayata murakham uma a mayata murakham uma a maya waa gabadh iska caadiya daara mudaaf mayana waa mutaafili waana maalaa yansarif maxaa u diiday calam maa taniso waa tani waayahay cala lbila calaadani waa bimacnaa min cala lbila min albil albilana waa maqsuuro waa indiraas iyo fanaa inaad dhammaantid ood baaba'did ka magangel bu le eh, ka nabadgel buu leeyahy munhallan inhalla ayuu ka yimiday bimacnaa inuu ku shubmo weeyaan aljarcaano waa xaytaanu aasaaska weeyaan markaa waa duco weeye markaa laadani naafiyatun lafdan ducaa'iyatun macnan mana saanta kolka ile ducaynu ka laqmayne walaa zaala alla yuu ka zuulin naafiyatun lafdan ducaa'iyatun macnan baynu odhanayna maxalushaahidkuna waa maxay maxalushahidka ma la garanaysaa zaala camal fashay maxaa ka horeeya laabaa ka horeysa laabaa he ka horeysa haye oo ducaayaade munhalanna waa maxay khabarkeegiio soo taqadumay alqadruna ismigeedi ma khala daliil kalaaba kusii sugan oo inuu khabarku soo taqadumo ismiguna u taakhuraa wa kaana xaqan calayna nasru lmuminiin uuna soo socdaaba oo inoo iman doontaaba insha allah wuxuu yidhi alaa baraaruga ya haadii tana islami nabadgal yaa daara maya mayo gabadha laydhaa daarteeda nabadgal cala albilaa ay min albilaa baaliyow ka nabadgal walaa zaala allow yuu ka zuulin alqadru roobku munhalan inuu ku shumo bijarxayka xiitaan o asaaskaaga iyo wamaa weeyi maaga oo yacmalu shaqaynaya huwa maagu bishardi an yataqadama calayhi inuu ka hormaro shardinteed maama inay ka hormarto maadi almastariyatu mastariyada loo nisbeeyey maadi adarfiyatu darfiyada loo nisbeeyey wa huwa kaasi daama daama weeyi ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ka qawlihii allah qowlkiisa wayi tacaala allah sareeye wa awsaanii allah wuxuu ii dardaarmay bisalaati salaad buu ii dardaarmay wazakaati zakana waa ii dardaarmay maadumtu xayan muddada aan nool ahay u fiirso awsaa waa ficilkii maadi nuunku nuunulwiqaaya la dhada yadu waa mafcuul weyi yadu waa maxay waa mafcuulki weyi faacilkiina waa huwa bisalaati ku tacaluji wazakaatina kusii cadaf maadumtu xayan maxalushaahidkeenu halkaa wey maadumtu xayan daama camal fashay ismigina way rafcisa khabarkiina way nasbisa maxaana ka hormartay ma almasderiya adharfiya ay muddata dawaami ahaanshahayga muddadeeda daa'im ahaanshahayga muddadeeda xayan xaalaan ahay mid nool xayan xaalaan ahay mid nool wasumiyat waa la magacaabay ma ma waa la magacaabay haadihi eetana masteriyatan masteriya lagu magacaabay lnahaa iyada tuqadaru waa la qadaraa bilmasteri master baa lagu qadaraa wahuwa masterka lagu qadaraya addawaamu weeyi wadarfiyatan darfiya lagu magacaabay lnahaa iyada tuqadaru waa la qadaraa bidarfi daraf baa lagu qadaraa wahuwa darafka lagu qadarayana almuddatu muddo weeyi ma masteriya darfiya maxaa loogu bixiyey masterna waa lagu qadaraya waata dawaam lagu yidhi darafna waa lagu qadaraya wata muddo lasoo qadaray de saa darteed baa lagu magacaabay masteriyatun darfiya walida saa darteed uu masternimada horreysiyo darafnimadan isku daray labadaba hadduu keliya odhan lahaa masderiya daraf muu soo galeen waxaa jirta ma iska masderiya darafna aanu ku jirin darafna aan keeni karin de oo naabi aan ka noqon karin daraf laakin haddii na odhan laha un maa darfiya haddii na odhan laha un maada darfiyadii laabudda inay masderiye noqoto saxiix walala marka haddayd masderiye aragtaan daraf kuma jiro wey macnuu iska ilaali laakin haddaad darfiye aragtid maa darfiya masderkiina wuu weheliya kama maqnaan karo saxiix walala waa iska min baabi tambih wqad yatawasad khabaru khabarku inuu bartamaysta la arkaa bayna alismi walkhabari waaba iminkaan sheegeyn waa beytkan ama udilileegaan soo marne waqad yatawasad inuu bartamaysta ayaa la arkaa alkhabaru khabarkii inuu dhexda galo muxuu udhaxaynaya bayna alismi ismiga iyo walficli ficilku udhaxaynaya khabarkaa tawasudaya oo halkuu tawasudaya waxa uu udhaxaynaya waa ismiga iyo ficilka falaysa sawaan caalimu waa jahuulu beytkaasaa udaliila falaysa ma aha buu yihi sawaan kuwa siman wa jahuulun iyo nin wa jahuulun jaahil badane oo ka jahligiisu yar sokeeyo caalimka la siman miya ya almubaalaqatu laysat maqsuudatan fi huna mubaalaqa looguma qastayba shekh iska ilaali almubaalaqatu laysat maqsuudatan fi huna halka looguma qastayo waa jahli oo dhan wey wa jahuulun iyo jaahil ka laqmay marka jaahil badanaha odhan ya falaysa ma aha bu ihi sawaan kuwa siman caalimun nin caalima wa jahuulun iyo nin jaahil iska dhe maxalushaahidka maad garanaysaa baydkan haadhade layse ayaa kaana walaalaheeda ismigana way rafcisaa khabarkana way nasbisaa laakiin maxaa dhacay tawasud alkhabari bayna alficli walismi sawaan baa khabarkii ah ficilkii waa laysa ismigiina waa caalimun wuu tawasuday jaaza wey yajuusu waxaa banaan fii haadaa kan waxaa ku banaan kan albaabi ee baabka an yatawasada faacilkii me waaya cabdiraxmaan ay faacilkii yajuus yajuus waxaa banaan fii haadaa kan waxaa ku banaan kan albaabi ee baabka tawasudulkhabari dhabe ilaa anta xariirase khabarka bartamaysiishadiisa ayaa banaan bayna alismi ismiga iyo walficli ficilka dhexdooda u bartamaysto kamaa yajuusu siduu u banaan yahay kamaa yajuusu sida uu u banaan yahay u fiirsa hadayla soco nin ku socotaa u fiirsada kamaa yajuusu siduu u banaan yahay fii baabi lfaacili faacilka baabkiisa an yataqadama hay abubakar waa yajuus sidaa kale faacilka egeedna sooma an yataqadama taqadum lmafcuuli mafcuulku inuu kasoo hormaro cala alfaacili faacilka mafcuulku faacilka inu ka so hormara so ma banaan wna inoo iman doonta horena waynu udhiganay sidaasoo kale waxaa banaan inuu khabarku soo hormaro kana soo hormaro ismiga uu ka soo hormaro oo uu dhexeeyo ismiga iyo ficilka uu dhexeeyo waka qaala allahu allah wuxuu yidhi tacaala allah sareeye wa kaana wuxuu ahaaday nasrulmuminiina muminiinta u gargaarkoogu xaqan mid xaqa ayuu ahaaday calinaa dushaydana aq ku ah. ah, a calinada xaqan iskaga taaluji maxalusheedkan uga socnaa waa maxay kaana khabarkeegii baa tawasuday oo xaqan ah wuxuuna u tawasuday ismigii iyo ficilkii oo muminiin nasrudaas waa ismigii oo muahar ah kaanino de waa ficilkiiba xaqan baa tawasuday jaaze weyi marka misl fani akaana linaasi cajaban an awxayna akaana ma waxau ahaaday awxay an awxayna ay iyaxaauna waxyoodka yagu cajaban ma yaab buu ahaaday linaasi dadka xaalada u ahaaday u fiirso waa kaanadii a taqaanay oo hamsatul istifaan lagala hormaray haddaba kaana ismigeedii me kaana ismigeedii masterka dambe la dhalaalinayo wey sheekh an awaxaynaada dambe weeyaan masterkaa la dhalaalinayo wey khabarkiina me waa cajaban linaasina waa maxay idaa taqadama albayaanu cala lmubayin ucriba xaalan weyde xaalaad laqmaynaysa markaa awxaynaa awxaa masterkeegumuna ixa ahayn ixaan dee soo qadar kaana ma wuxuu ahaaday aw an awxaynaa ay ixaauna waxyoodka iyagu ma wuxuu ahaaday cajaban ma layaab buu ahaaday linaasi dadka xaalada u ahaaday waanu ka xaalaynay ile bayanki waa soo hor maray ida taqadama albayanu cala almubayini ucriba xaalan waayahay markaa iminkana waa isagoo tawasuday labada aayadoodba hay halkaa muxuu inoo qoray waqara abu nimso qiraatu ah, waqara xamzatu xamza wuxuu akriyey waxafsu iyo xafsa wuxuu akriyey laysa albira an tuwal wujuhakum saasay akhriyeen binasbi lbiri bayna akhriyeen laysa ma aha albira wanaag ma aha an tuwallu inaad jeedisaan wujuhakum wejiyadiina u fiirso waa tawasudka uga deliishanaya de kuwa kale rafcinaya iyagu de iman tawasud iman maayo laysa albiru labadan qaariba akriyay iyagu laysa albira kuwa kalena maxay akriyeen laysa albiru kuwaas iyagu daliil kumala de lakin daliilku fii qiraati xafsin wa xamza ayuu ku jiraa daliilku oo tawasudulkhabar a waayo ismigii baan soo dhalaalinanayo anta dambe waxay gashan ka soo dhalaalinana ya tawallaa masderkeegu muxuu ahaa tawaliyan soo maha ymsterkaasaynu soo dhalaalin laysa maaha an tuwalluu wujuhakum ay tawliyatu wujuhikum wejiyadiina jeedinteedu maaha albira wanaag maaha ah, saasaynu usoo qadari markaana muxuu uga daliishanaya tawasutulkhabarki wey wa qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yihi ashaaciru wuxuu yidhi wuxuu yidhi slin jahilti naasa canaa wacanhum falaysa sawaan caalimu wajahulu إذا almarcu لم yadnas من alumi عرضه فكل ridaai yartadi جميل wain هو لم يحمل على nafsi daymaha فليس ilaa xusni hanaa'i سبيل waa samawal wuxuu yidhi gabadh buu jeclaa moogta kadibna wuu doonay isaguna inuu de lahaasaa wuu doonay niman kalena inuu soo geed fadhiistaan ayaa waxa weeyaan ay dooneen kadibna gabadhii abyaadanu kula hadlay wuxuu leeyahay haddii xaalka iyaga aanad kala geranayn <laughs> aniga iyo dadka kale haddaynadna kala geranayn bal dadka weydiyo horta ka warsade kuwan soo doonaya xaalkooga iyo xaalkayga ya isku mid maaha bal hortana kala warsa buu leeyahy waayahay marka wuxuu yidhi sali weydi buu yidhi sali weydi in jahilti haddii aad jahil ka tahay xaalana anaga xaalka iyaga haddii aad jaahil ka tahay waxaalahum iyo kuwan ku soo doonaya xaalkooga haddii aad jaahil ka tahay annaasa bal dadka weydii cannaa annagana weydii wa canhum iyagana weydii falaysa ma aha buu yidhi sawaaan kuwa siman caalimu nin caalima wa jahulun iyo nin jahil anu caalim banahay bu leyay waxbaan garanaya kan ku soo doonaya kuusoo geed fadhiisanayaana waa jaahil buu leeyahy labadaasna waa sali laba mafcuul bay qaadataa annaasa waa mafcuulka koobaad cannaana waa kii labaad oo iskaga tacaluqaya wey sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqic jahila mafcuulkeyga wuu go-an yaho waa xaalana baa lasoo qadaraya jawaabu shardigina wuu go-an yahayo in jahilkii haddii aad jaahil ka tahay dee fas'ali annaasa dee dadka weydii wey saasuu noqonaya maxalushaadkani lakin wa socnaa waa maxay falaysa sawaan caalimun wa jahulun wey sali weydi buu yidhi xaal sali weydi in jahilkii haddii aad jaahil ka tahay xaalana annaga xaalka yaga haddii aad jaahil ka tahay waxaalahum iyo kuwan kuu soo doonaya xaalkooga haddii aad jaahil ka tahay annaasa bal dadka weydii saliida mafcuulkeyga weeyaan cannaa annagana weydii wa canhum kuwa xaalkoogana weydii falaysa ma aha sawaaan kuwa siman caalimun mid caalima iyo wajahulun nin jaahil ma sine bal dadka waraysa buu leeyay wa qaala laakharu kii kalena wuxuu yidhi laiba li lcayshi maadamat munaqasatan ladaatuhu bidikaari lmawti wlharami waa baxrulbasiid wuxuu yihi laa tiiba wanaag uma sugnaanin lilcayshi nolosha noloshu wanaagba male buy wax wanaag oo noloshu ay leedahay ma jirto maadaamat inta ay tahay munaqasatan mid lagu calwinayo oo lagu dhooqaynayo ladaatuhu ay ladaatulcayshi nolosha macmacaankeega bidikaari lmawti geeri xusuusteed walharami iyo gabow bal adu intaad doontid noolow mar kasta maxaa qalbigaa ku jira inaad geeri xusuusnaatid akhiruu min dikri haadimi ladaad haddii geeri gudaysana dee waad gabow iyo berri baad soo gudanaysaa saddex lugood baad yeelan markaa adduunyadiiba wuxuu kuleeyahay cayashkaasiba wax dhan dhanoo male waayo mar kastaba laba dhooqayn ayaa ku garab jooga ama waa geeri ama waa gabowde soo ma marka wax layska hubsadaba ma aha buu leeyay maxaalushaahirkan uga socnaa waa maxay laatiba ladan waa naafiyade ismigeedi waa iiba khabarkeygna waa lilcayshi maxalushaadkaynu uga soconna waa daamade soma maxalushaadkaynu uga soconna waa maxay maadaama maadaamaha iska ahaaday lakin wa maay waa tawasut alkhabari bayna alficli walismi oo daama ismigeeda iyaga waa maxay waa ladaatuhu khabarkeygina waa maxay waa munakasatan marka khabarkii muna tawasudin khabarkii baa tawasuday wuxuu yidhi laa iiba wanaaguma sugnaanin lilcayshi nolosha maadaamat inta ay tahay munakasatan mid ku dhooqoobaysa oo ku calwismaysma ladaatuhu cayshka macaanyaalkiisu bidikaari mawti geeri xusuusashadeed walharami iyo gabo wa an ibni durustuwayhi wa can ibni durustuwayhi ibnu durustuwayhi waxaa laga soo wariyey anahu ibnu durustuwayhi manaca wuxuu diiday taqdiima khabari laysa layse khabarkeega in la soo hormariyo waa diiday wa manaca ibnu mucin ibnu mucina waa diiday fi alfiyatihi alfiyadiisa wuxuu ku diiday taqdiima khabari daama daama khabarkeega inuu soo hormaro ayuu isna diiday waa ninkii ugu horreeyey alfiye ka qoray naxwa ninkii ugu horreeyey ee alfiye ka qoray bu ahaa waa yahay markaa ibnu durustawey wuxuu leeyahay khabarka laysa lama soo hormarin karo ibnu mucdina wuxuu leeyahay khabarka daama lama soo hormarin karo masla socona wa humaa labadoodani labadee ibnu durustaweyhi iyo ibn mucdi maxjuujaani waxaa loo xujaysanayaa bimaa dakarna waxaynu soo sheegnay hadda oo min shawaahidi shawaahid iyo wagayrihaa intan waxa lamidka meesha aan ku sheeganayn waxaa lagu radinaya oo loo daliishanaya ibnu durustawayhi falaysa sawaan caalimu wajahulu meelge ibnu mucdina waxaa loo daliishanayaa maadaamat munaqasatan ladaatu meelge baa lagu odhanaya saxiix walala inkastoo culimada qaarkood ay leeyihin munaqasatun waa ismi mafcuulo ladaatu isagaa rafciyey ismigeegiina waaba mustatir bay leeyihin meelahaasay ciraabo kale ka saar saarayaan lakin saynu daliilka hadda ugu haysanaa waa maxay ee sheekhu uga socda ibnusham ugu daliishanaya waa inaynu nidhaahno waa tawasut alkhabari bayna alficli wlsmi taqadum alkhabari cala lsmi walficli wallahu aclam subxanak allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk